بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في بناء المفعلة لدلالة على الكثرة min ismi man kahura smu اlardi ma facalatun ka mili ma sanbaacatin wazaa'idu khjuzila min di lmazidi ka mafcatin wamuficilatun waafcalan canhum fidaa qadi xitumila غير ثلاثي من ذا الوضع ممتنعون وربما جاء منه نادرون قبلا كمفعل وكمفعل ومفعلة من الثلاثي سغ اسم ما به عملا شذ المدوق ومصعد ومقحلة ومدهر منصر والآتمين نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كاسر ولم يعب بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا فالحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا waan yuyansira lii sacyan akunu bihi mustabshiran aamina labasiran wajila bismi illaahi araxmaan araxiim faslun waxaynu halkan kaga hadli doonaa biidni اllaahi tacaala fasalka ismulardaha loo yaqaan ama binaa lmafcala lidalaala calى اlkara faslu fii binaai lmafcalati wasanka mafcalaa ah ayaynu binayni ujeeddada iyo hadafka loo binaynayaana waa lidalaalati in laystusiiyo calى اlkarati farabadni magacan ka timid haddaba cashirkeennu wuxuu ka hadlayaa ama ka warbixinayaa eh, ismi hulaahiya hulaahiyulusuul baa loo jeedaa walow bacda ziyaado khayru hulaahi ba ha noqdee ismi kaste oo hulaahiya hadduu meel ku badnaado mafcala un baa loo bedelaa rajul saw ismi maaha magaca rajuli rajul saw hulaahi ma saddex xaraf maaha rajul yaa mafcalatun ka dhigaya bal ka dhig mafcalatun ardaygaasaan doonaya rajul maxaad odhanaysaa marjalatun rajul maxaan ugu dhawaaqaya marjalatun haye baqaratun maxaa madow ka dhig mabqaratun ibilun ka dhig nacam yaasiin ibilin mafcalatin ka dhig mafcalatun ka dhig mabilatun bacda maxaad u kasrisay mabalatun maa sha allah haddaba culima waxaa jira haddaad aragto rajulkiioo mafcalo laga dhigayo marjala laleeyahay waa rag badan bay sheegaysaa badni bay sheegaysaa waxaad odhanaysaa haadihi madiinatu marjalatun haadihi madiinatun marjalatun haadihi tani madiinatun waa magaalo magaalada oo marjalatun rag badan rag badan rag badan alla meeshu rag badana weeyi waa marjala haddaan idhaahdo ka waran haddaba mabqaratun haadihi xadiiqatun mabqaratun mabqaratun macnaheegu waa maxay mabqara waa baqar bay ka timid soo maaha haadihi xadiiqatun tani waa beer mabqaratun lo badan alla lodu meesha ku badanaa waa mabqara sidoo kale maxaynu odhanaynaa ibil oo kale markaan leeyahay eeg mabalatun markaan leeyahay mabalatun badni ayay hadaba hadaad aragto wadan libaax badan ka waran ama dhul libaax badan baad aragtay dhul libaax badan maxaan odhan haadihi ardun ma'sadatun haadihi ardun tani waa dhul ma'sadatun libaax badan libaax badan libaax badan waad ila socotaa naclu waa kab hadaad aragto guri wada kabaa ka waran guri wada kabaa ood leedahay gurigani kaba badana maxaad odhan naclun bay ahayde mafcalatun unugu dhawaan haadihi daarun mancalatun haadihi daarun tani waa daar mancalatun kaba badan meeshu kaba badana waa mancala mafcala baad ugu dhawaaqi haddaba shuruud baa jirta culima ko ismi ha ahaado shardiga koobaad maxaynu nidhi ismi ha ahaado ficiliyo xaraf baa inaga baxay shardiga labaad shardiga labaad maxaynu odhanaynaa shardiga labaadna hulaathi ha ahaado ismigaasi waa inuu hulaathi yahay halkaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ismigaasi hulaathigii ismulcayn ha noqdo ismulcayn maxaa looga jeedaa ismulcaynna ismigu yuna ismulmacno ahaanin baa lagu leeya ismulmacnaa la diidaya ismulmacnuhu waa ismiga masaadirta oo kalaa ismulmacno ah hadda haddaan qatlun idhaa ama darbun garaac fara badan haddaan idhaa darbun waa ismulmacno suurtagal maaha darbuntii inaan mafcalatun ka dhigo madrabatun ma odhanayo dee meel garaac badan ma odhanayo waa ismulcayn waxay ishu aragto ayaa la doonaya ismiga labaa loo qaybiya ismulmacno iyo ismulcayn baa loo qaybiya waa inuu ismulcayn waxay ishu arkaysa waa inuu yahay ismulcayn saddex shardi baynu culima shardinay kow ismi ha ahaado laba hulaahi ha ahaado saddex ismulcayn ha ahaado waxay culimmadu yidhaahdeen loo kala qaadi maayo hulaaiga inuu hulaaثi mujarada yahay iyo inuu hulaaثi masiid yahay waa isku midun hulaaثiga haddii usuushiisuni ay hulaaثi tahay oo hadda laba xaraf lagu ziyaadiyo ama hal xaraf oo rubaaci iyo khumaasi uu yahay wasanka waa laga samaynaya sida afca oo abeeso ah afca waa abeeso haddaba afca maxaynu samaynaynaa ereyga afcaa markaan doonayno hamsahan u horeeya waa saa'ide iska jar mafcaatun baan odhan mafcaatun haadihi bilaadu mafcaatun alla wadan wadankani abeeso badanaa waa mafcaatun waxaa la yidhi culimo saddex wasan baa badnida lagu sheegaa midi waa mafcaatu mafcalatuntaa hadda aynu sheegnay ka labaadna waa in ismiga wasanka afcala ah ee ficilkii rubaaciga ah laga dhigo baqara afcalo ka dhig abqarat ilardu baad odhan abqarat ilardu alla dhulkani loo badanaa maxaad odhan markaad leedahay rajul waar meeshu rag badana markaad leedahay arjalat ilardu ama arjala daaru alla gurigani rag badana arjala afcalaba haddaa doonto aad ku keeni doontaa haddaba wasanka afcali isna badni buu sheegayaa laakiin sida mafcalatun maaha uu ka yaryahay baa la yidhaahdaa wasan saddexaad baa jira culima oo lagu sameeyo waa afcalada ismigeyga faacil afcala ismigeyga faacil ayaa iyadana oo mufcilatuna baa lagu keenaa maxaan odhanayaa haadihi ardun murjilatun arjalo maxaa la odhanayaa ismigeyga faacil murjila haadihi ardun murjila rajulkii ayaa dafcalo ka dhigi arjala buu noqon arjaladaasaad ismigeyga faacil keeni murjil murjilun baad odhan ama murjilatun haadihi ardun murjila murjila waa maxay macnaheegu waa dhulhe rag badan haddaba waxaan doonayaa asad in saddexdaa dariiqan u isticmaalno saddexdaa dariiq asadkii mar mafcalatun in lagu keenaan doonaya oo badni lagu sheego mafcalatun badnia ah. yaa mafcalatun ku keenaya asadkii maxaad tidhaahdeen masada dee asadun mafcala ku keena haadihi ardun masadatun alla dhulkani libaax badana masada waa meel libaax badan weeyi yaa haddana wasankii afcala ah ku keenaya afcala asad labada hamso dee ilan asad hamsu ka bilaabanaya afcalana hamse saayidaa laga bilaabayay laba hamsaa bilowga dhacaya isku reeb ama amadu bedelo asadad ama asadad aasadat ilardu alla arladani libaax badanaa haddana yaa ku keenaya wasankii saddexaad ee mufcilo aan ka dhignay fa haadihi alardu hee dhulkani mu'sidatun waa mid libaax badan musida waa mid libaax badan bal sheekh xuseen baan haddaba su-aal weydiinay sheekh xuseen isyara taag su-aasha aan sheekh xuseen weydiinayaa waa ra'sun ra'sun saw madax ma aha meel wada madaxa haddaad aragto maxaad samayn meeshu madax badana haddaad doonaysa inaad tidhaa saddex dariiq baad samaynaysaa saddexda dariiqun rasid ka keen waad saxantayaa ka baqin maxaa tihi haadaa beledun kani waa beled okay haadihi bilaadun tani waa wadano ra-sun maxaan odha ma jazaaka allah khayr ta adiina iskaga darso mafcalatuntii marsatu haadihi eg ardun marasatun marasatun haadihi ardun tani waa dhul ee maxaa tidhi marasatun maxay ahayd meeshu horta rasun ba ahayd soo maa rasun okay waad saxantahe ma'da ka daa hamsaha ka daa waa marasa wey marasatun haadihi ardun marasatun marasatun waa dhul madax badan weeye marasa way madax badan tahay haddana afcala ka dhig afcala ka dhig afcala haadihi lama qaadanayo ficilkaa laga bila isagaad ka bilaabaysaa markaa isaga ka bilow rasun afcala ka dhig ha rasun afcala maxaa tidhi waa dhadhowdahay laakiin ku yaraday mar eg waa rasune rasun fadi waa rada xarafka reebmaya waa rada markaad hamse saayida keento ka kor dhigmayaana waa hamsaha waka arasat arasat اlardu alla dhulkani madax badana arasat اlardu alla dhulkani madax badana haddana arasada ismigeegii faacilunkan iyada haadii baad ka horreysiini haadihi intaa tidhaa un arasad ismigeegii faacilkeen miimka waa lagodi jiray miim godan baa ismiga faacil ku dari haadihi eg mu hamsaha keeni racda soo horreysay waka mur waka haadihi ardun murisatun murisa waa ra'sigii bay ka timid moogtahay haadihi ardun tani waa dhul murisatun madax badan armeeshu madax badana waa waa sax sow maaha culimo waa rijlun baan doon iska fadhiiso sheekh yaasiin may waxaan doonayaa sheekh eh, waxaan doonayaa iisoo sheegeen mataan baan doonayaa sheekh yuusuf sheekh yuusuf waxaan rabaa inaad rijlun oo lug ah saddex wasan noogu keento mar mafcalatun ka dhig mar afcalad ka dhig mar afcalad ismigeyga faacil ka dhig rijlun waa lug marjalatun waa sax rajul iyo rijlun waa isku dhawaaq haadihi ardun marjalatun waryaa meeshu luga badana weeyi dhul wada luga haadihi ardun marjalatun e haddaba mafcaladu waa ka saddexaad bay noqonaysaa kolka koobaad haadihi baad ku dhawaaqi marka labaad ardun oo kale ama daarun oo kale aad ku dhawaaqi haadihi daarun marka saddexaad baad mafcalatuntii keeni haadihi daarun marjalatun alla meeshani luga badana ama haadihi xufratun marjalatun waa god yaroo wada lugaa bahal baa layn dadka ku cuni jiray haadihi xufratu marjalatu waa god yaroo wada lugaa haye kaa waad keentay afcal adii keen okay afcale markaad keenaysid xarafka koobaad baad afcalo ka dhigaysaa ka koobaad baad afcalo ka dhigaysaa haadihidii waad iskaga tegeysaa daaruntii waad iskaga tegeysaa arjaladii waa tadu waa tadii taa marbudada ahayd ficil bay noqotee faacilu samee markaa oo daar uga dhiga ma arda uga dhig haadihi gebi ahaan waa laga tegaya ha arjaladaa taawtaaniid ku darso daarna faacil uga dhig ha may lagama tegayo arjalati arjalati daaru alla daartani luga badana haddaad doonto xufrada faacil uga dhig alxufratu arjalat اxufratu alla godkani luga badanaa haddaad doonto dooxba faacil uga dhig arjal alwaadi alla dooxani luga badanaa eg dariiqan afcalaa isagaad ka bilaabi faacilna waad u samayni bes dariiqii horena mafcaladu ka saddexaad bay noqonaysa haadihii baa laga bilaabayay daar baa laba laga dhigay mafcalatun baa saddex ahayd haddana ismi faacil keen ismiga faacil markaad keenayso haadaa ama haadihi baad keeni haadihi murjilatun maxaad keentay murjila waa sax haadihi murjila haadihi daar murjila baad odhanaysaa sax wey ama fahiya murjilatu shukran sheekh yaasiin adiga qalamun baa kuu soo baxay qalamun meel wada qalina inaad ka sheekayso qalamun saddex usluub unbaad qalinka ku keenaysaa saddex usluub saddex islu waa mafcalatun iyo afcalad iyo mufcilatun saddexdaa wasanba weeyaan waa mafcalatun iyo afcalad iyo mufcilatun war waa basiid culimo qalinkii unbaad mar mafcalatun ka dhigi ha mafcalatun maxaan idhaahdaa maqlamatun waa sax haddana jumlo ku darso tani waa maxaan idhaahdaa waa qol yaroo wada qalina dheh haadihi haye haadihi urfatun maqlamatun haadihi urfatun maqlamatun waa qol yaroo wada qalina haddana afcalad ficilkii afcalad ka samee afcalad ka samee ficilkii maxaa tidhi maxaa tidhi ha qaafka soo horreysi aqlamat eg aqlamat lama tanwiinin karo ila waxani ficil buu noqday taadani waa taa dheer maaha ta gaab aqlamat ilardu baad odhan alla dhulku wa qalin badanaa bis haddana ismi faacil ka keen aqlamadaa ismi faacil ka keen fahiya fahiya muqlimatun aqlamada ismigeega faacil muxuu aha mafcila buu aha fahiya muqlimatun muqlimatun waaba wada qalin eh fahiya iyadu muqlimatun waa wada qalin war culima miyan caadi basiid ahayn cabdurazaaq nacam sheekh cabdurazaaq waxaa kuu soo baxday inaad keento mas'alada ah ibilin waa geelii ibilin waa geelii xadiirad baad soo qaadanaysaa meel yaroo xadiirada xadiira seeraha ah ee la ilaaliyey ayaan kaa rabaa oo wada geela seere yaroo wada geelaad aragtay maxaad odhan ya ibil ha maxaa tidhi mabalatun kolka ku dhawaaq jumlo ku dar haadihi xadiiratu mabalatun waa sax haddana afcalad isticmaal maxaa tidhi ha maxaa tidhi abalat alxadiiratu ama aabalat alxadiiratu sax weeye alla beertu seerahan yari geel badana haddana mufcila isticmaal sax wey haadihi xadiiratu mubila tani waa beer yar oo wada geela weeyaan maasha allah culima waa war dhan wey haddaba saddexda usluub ee aynu kasrada aynu ku keenayno ismulardaha dhulkiibaa magacan loo samaynaya waa dhulka uu raggu ku badan yahay dhulka uu libaaxu ku badan yahay dhulka uu xayawaan masku ku badan yahay ka abeysadu ku badan tahay ka kabuhu ku badan yihiin ka meydku ku badan yahay dhulkaasunbaad saddexdaa dhawaaqaad u samaysanaysaa basiid cashirkeenna gebigiisu waa saddexdaa qodob ee ardaydu ka shaqeeyeen wax kalaba ma aha hayru ulaasiga lama hayo oo lagama samayn karo rubaaciga oo kale waxaa la maqlay saclab oo laleeyahay musaclabatu ismi mafcuul sidiisa loogu dhawaaqayo haadihi ardu muaclabat waa dhul wada dacawoa haadihi ardu mucaqrabat waa dhul wada dabaaloca faslu fii binaa mafcala mafcalaha binayntiisii ayaan arkaynaa lidalaalati marka laystusinayo cala karati wax farabatay marka laysku tusinayo dhulka ayaa wax badan laysku tusinaya kolkaa mafcalaynu u samaysan ismulardi arlada magaceegu ismulardi arlada iyo dhulka magaceegu mafcalatun waa wasanka mafcalatun ah dhulka maxaa lagu magacaabaya mafcalatun baa lagu magacaabi min ismi maa kii ismigiisa isagoo ka ahaaday kaura batay fiihaa arlada dhexdeeda ku batay fiihaa baynu usoo qadaraynaa ismulardi arlada magaceegu mafcalatun weeyi min ismi maa kii ismigiisa kii oo ka ahaaday kaura badnaaday ka mili masbacatin oo kaleba weeye masbacatin meel dugaag badan sabc buu ahaa ma og tahay ka mili masbacatin masbacatin oo kaleba weeye waa masbacatin baa lagu keenay hadda masbacatin mafcalatin wey afcalad haddaan ka dhigayna maxaan odhanaynaa asbacad mufcila haddaan ka dhigayna maxaan odhanaynaa musbica baynu odhanaynaa musbica haddaba ismigu hadduu ulaaiusuul yahay ulaai mujarada hadduu yahay saddex araf oo qura sidaasaa loogu dhawaaqi hadduu hulaaثi ziyaada ay ku jirto uu yahayna ziyaadadaa la jari ziyaadada waa la jar ilan mafcalatun ziyaadadeedu waa saddex xaraf une waa fa iyo cayn iyo laam siyaadada waa in la jaraa wa zaa'iduka zaa'idka ah ukhtuzila waa la xadfay min dilmasiidi ziyaadada ka u saaxiibka ah baa laga xadfay haddaad aragto erey ziyaado wataa ziyaadada waa la xadfaya oo ka ziyaadada le baa laga xadfay ka mafcaatin oo kaleba weye mafcaatin abeesadii mafcaatin waxay ahayd asalkeegu afcaa afca waa abeeso afca waa abeeso maxaan ku keenaynaa haddaba afca oo abeeso ah mafcaatin baynu odhanaynaa abeesada ka mafcaatin oo kaleba weeye abeesadii halkaa wasanka ugu faraha badan baan kaga soo baxnay oo mafcalatuna wa mufcilatun wasanka mufcilatun ah mufcilatun waa ismigii faacil iyo wa afcalad wasanka afcalad ah waa ficilka dhigidii qad ixtumilaa labadanba waa la soo xambaaray anhum carabta xaggeega ayaa laga soo xambaaray fii daakan dhexdiisaa lagu soo xambaaray ismulardahaa ismulardahan baa marna mufcilatun lagu keeni marna afcalad lagu keeni badni buuna sheegayaaye ogow culimada qaarkoodna waxay u fahmeenba mufcilatun iyo afcaladu inayna kala hadhi karin oo iyagu hal wasanun isla yihiin oo sidoodaba mufcilatun iyo afcalad hal wasanun isla noqonayaan hal jeerun afcaladna gaar looma isticmaali karo mufcilana gaar looma isticmaali karo shardi waxaa mar kasta inay wada socdaan qolana saasayba ufahmeenba sidaa maaha afcalad keligeed waad isticmaali mufciladna keligeed waad isticmaali mafcalatunta horena keligeed baad isticmaali wa mufcilatu wasanka mufcilatun ah iyo wa afcalad wasanka afcalad ah qad ixtumila waa la soo naqliyey labadaba canhum carab ayaa laga soo naqliyey fii daa kan dhexdiisaana lagu soo naqliyey kan aynu joogno ayaa lagu soo naqliyey buu ku oo kanaa lagu keenaya waynu haynaa markaa warkaana halkaa talow haddaba hayru hulaaiga ka warrama hayru hulaai ma la isticmaalaa mise lama isticmaalo hayru hulaaiyi hulaaiga kayrkii mumtanicun waa mamnuuc buu ka min daa kan alwadci ee ah ismigu hadduuna ulaai ahayn oo hayru ulaaiba uu noqdo wadcigan mamnuuc buu ka yahay uu ka reeban yahay hayru ulaaiyi ulaasiga kayrkii waa rubaacigii iyo khumaasigii mujaradka ahaa ama masiidka ahaa rubaaciyulusuul iyo khumaasiyulusuul waa mamnuuc buu ku yidhi hayru ulaaiyi ulaasiga kayrkii mumtanicun wuu ka mamnuuc yahay min daakan alwadci ee wadciga ah wadcigan ismulardaha ah rubaaci iyo khumaasi laguma keeni karo wa rubamaa jaaa yimaad baa la arkaa minhu xaggiisa naadirun mid naadira oo qubila la aqbalay naadir maqbuula inuu yimaado waa la arkaaba oo waxaa la maqlay labadii kelmadood ee aan sheegaynay siba weyhibaaba xataa wariya waa inaad tidhaahdo saclabadii musaclabatun haadihi ardun musaclabatun caqrabkiina inaad tidhaahdo haadihi ardun mucaqrabatun labadaa wasan carab baa laga maqlay oo carab baa laga wariyay iyagoo sidaa ugu dhawaaqaya muaclabatun iyo mucaqrabatun ba iyagoo sheegaya macnaha anise soo saarna baydkeenin haddaba saddexdan bayd ismul ardi arlada magaceegu mafcalatun weeyi min ismi maa magiciisa ayuu ka ahaaday kaura ku batay fiihaa arlada ka mili masbacatin masbacatin oo meel dugaag badan oo kaleba weeyaan wzaa'iduka zaa'idka ana ukhtuzila waa la xadfayaa ama waa la xadfayba min dilmaziidi ziyaadada ka u saaxiibka abaa laga xadfay ka mafcaatin oo kale weeyaan meel abeesa badan mafcaatin meel abeesa badan wa mufcilatun wasanka mufcilatun ah iyo wa afcalad wasanka afcalad ihi qad ixtumilaa labadaba waa la soo naqliyey canhum carab ayaa laga soo naqliyey fii daa kan baana lagu soo naqliyey ayru hulaaiyi mumtanicun wuu ka mamnuuc yahay min daakan alwadci ee wadciga ah wa rubamaa jaaa inuu yimaad baa la arkaa minhu xaggiisa naadirun mid naadirihi inuu yimaad naadirka oo qubila la aqbalay naadir la aqbalaa inuu yimaadaa waa iska dhici kartaa buu ku yidhi waa naadir maqbuula halkaa yar baa inoogu dhammaaday saddex bayd buu ka dhigayba fasalkii waa labadani kadib katabatuurkii sarfiga ayaynu lahayn ismulardaha waa ka dabatuurkii sarfiga waxa dhulka ku badnaada ayuu inoo sheegaya halkana wuxuu inoo sheegayaa binaa laala mid kaloo la yidhaha binaa laala fasal loo yaqaan binaa laala ayaynu culima halkan ku arkaynaa waa binaa laala aalada iyo sida loo binaynayo binaa laala binaa laala waxa weeye shalay waa inagii aan idin dhihi jiray ereybixin af carabigu uma baahna warshadaha ilaa qiyaamada la samayn doono qalabka ay soo saarayaan waa la yaqaanaa magacooga iminka maalan haddaynu aragno warshad toban sano la samayn doono warshaddaa maxaa la samayn doonaa baynu nidhi toban sano kadib warshad la samaynayo warshad toban sano kadib la samaynayo ayaynu aragnay waa toban sano kadib warshaddaasi waxay soo saartay waxweyn bay soo saartayo oo maalan lagu furo sibidkan sibidhkan caadiga ah ayaa markaad sidaa ugu qabato albaabo kale ku noqonayood ka baxaysaa uun qalab yar bay soo saartay wr oo casriya oo waa waad ku qabanaysaayo sidii marka hore uu ahaabuu ukala daadanaya saa baad ugu qabanayo gidaarkiiba wuxuu noqonayaa un jaajuur jaajuurkii de waad iska mobeelkanaad ku qabanaysaayo xaasawiyadiiu ka koobnaa unbaa ku kala dhacdhacaya dhag dhag dhag dhag bs war waxani muxuu ahaa magiciisa ma garanaynaa ha waxaa la odhanaya horta muxuu waxani qabtaa waxaa toban sano kadib lasoo saari doona muxuu qabanaya waxbaa lagu furfuraan sow maaha waxbaa lagu furfuraan sow maaha ha af carabiga furiddu maxay ahayd fataxa furiddu horta maxay ahayd af carabiga saddex magac kaa doonta sii mifcaal ugu dhawaaq miftaax wax kastoo wax lagu furo af carabiga mifcaal baa loo yaqaana miftaax miftaax waa maxay wax wax lagu furo eeg inagu albaabka ka lagu furo hadda maxaynu nidhahnaa ka gaadhiga lagu furona maxaynu nidhahnaa ka khasnadaha lagu furo maxaynu nidhahnaa miftaax oo maydan arkayn inagaba miftaax inaynu ula sii baxnayba inuu inoo jiraba war wax kastoo wax lagu furo af carabiga mifcaal ugu dhawaaq miftaax haddaad doontana mifcaal ugu dhawaaq mifcal mifcal mifcaal baha odhanin mifcal ugu dhawaaq miftax oo kale haddaa doontana mifcalatun ugu dhawaaq miftaxatun bas waa la ogyahay haddaba waxaa la arkay warshad baa soo saartay bir gaaban gaaban gaaban oo gacantaadaa uun la egoo malaasan oo maxaanku idhaahdaa marka mar lagu dhufto uu dhimanayo waa mar un baad ku dhufanaysaa u dhimanaya war birtaatalo maxaynu magaceega nidhaahnaa eeg ya haddii birtaasi ay tahay tu dadka lagu dilo oo kow lagaga siiyo horta diliddu maxay ahayd atl dee katala saddexdii ugu dhawaaq miqtaal miqtaal hadduu haddaba qof hadduu gaadi intuu galo uu bir weyn ka soo qaatuu kugu dhufto oo dhulka aad ku gasho ama qofkii uu dhinto ka arkaya muxuu odhanaya war muxuu ku dhuftay marka la yidhah muxuu odhanaya carabiga maadaa daraba marka la yidhah muxuu odhanaya ilaa birta magaciigii ma garanaye darabahu bilmidra bilmiqtaal miqtaal hada miqtaal miqtaal waa aalad dilid aalad wax loogu talagalay in lagu dilo weeye haddaad doontana mifcal uga ugu dhawaaq miqtal haddaad doontana mifcalatun ugu dhawaaq haddaba haddii qalab yaroo wax lagu talo dharka lagu talo lasoo saara ka warrama irbadda maxaynu odhan jirnay mikhyad irbadda maxaa la odhan jira ibrana waa la idhaha mikhyadna waa la idhaha mikhyad baan hadda waa aalo kastoo wax lagu talo haddaba haddaad egsaasunbad ku wadaysaa weligaa saddexdaa wasan bu ayuu leeyahay aaladu mifcaal mifcalatun mifcalun wax kastoo wax lagu sameeyo iminka waxaa jira haddaba aaladan aalada waxaa loo qaybiya qaar samaaci baa la yidhahda samaaci oo iyagu qiyaas maaha lama qiyaasto samaaci baa la yidhaahdaa waa waa samaaci baad ohan sheegani qiyaas maaha waa samaaci qaarna waa qiyaasi qiyaasigu waa saddexdaa wasan saddexda wasan waa maxay waa mifcaal iyo mifcalatun iyo mifcalun saddexdaasi waa qiyaasi samaacib waxaa jira qaar la maqlay sida faaska oo kale faashka oo kale faashku saw fasun maaha af carabiga fasun dee waa samaacib irbadii mikhyadkaan lahayn luqooyin carabta qaar waxay yidhahdeen maxay ibratun ibra dee waa samaaci ibra waa samaaci weeyi usha maxaa la yidhaahdaa casan dee waa samaaci ilan casan hadday tahay mid lagu tukubo inaan itaka agu tukubay aan ka keennay ahayto maaha hadday tahay mid wax lagu garaacana casan waa maxay waa midrab midrab midrb uriid an ashtariya midraban baad odhan midraban midraban ul baan doonaya inaan soo iibsado waa midrab ama midraab budhka ma taqaanaa maxaa lagu samey waxbaa lagu garaacaa dee qaraaca un ka samee miqrac ya miqrac cindii miqracaan baad odhan laba budh baan haystaa cindii miqracaan laba budh baan haystaa eeg waad aragtaa soo maaha kolka ama miqraca miqrac ka dhig ama miqraac ka dhig ama miqracatun ka dhig waa wax wax lagu garaaco wax wax lagu dilo haddaba qalamun ma ba mise waa samaaci qalamun ila waa wax wax lagu qore qalamun waa qaybta samaaciga wey waa sax haddii qiyaas ka dhig la qalinka maxaad odhan mictab hal cindaka mictabun baad or qalin ma haysaa mictab mictab waa maxay macnihiisu ilan kataba wuu qoray wey aaladda wax lagu qoraa maxay noqon mictab nadara wuu eegay maxaynu odhanayna haddaba nadara nadara wuu eegay markaan doonayno muraayadahan aan xidhanne wax lagu eego maxaynu odhan mindhaar baynu odhan mindhaar minhaar hadda nadaaraynu nidhahnaa saw ma aha nadaaradu waa kolkaa waa samaaci weeyi minda eeg waa minhaar minhaar mindaarka bahalkan caloosha lagu sawiro soo maydaan arag ee lagu raariciyo kaasaa minhaar hadda loo yaqaanaa waa sax qiyaaska wa wax kastoo wax lagu eego weeyaan ama calool ha lagu eego ama dibad ha lagu eego ama meel kale wa lagu meel wax kastoo wax lagu eego waa mindaarun minhaar faslu fi binaa aala aalada iyo qalabka wax lagu qabanayo binaynteeda ayaynu ka hadlaynaa hadaba awsaanna way leedahay awsaan bay leedahay culimo shaadna way leedahay awsaantaasi qiyaas iyo samaaci bay uqaybsantaa ereyo ka shaadoobay sidooduna way jiraan wuxuu idhi sheekhu suq dhalaali suq dhalaali isma maa magiciisa bihi bisababihi isaga sababtii cumila lagu sameeyey shaqada suq dhalaali isma maa kii magiciisa bihi bisababihi isaga sababtii cumila lagu sameeyey shaqada war shayga shaqada lagu qabanayo waxbaa lagu eegayaa waxbaa lagu garaacaya waxbaa lagu dilayaa waxbaa lagu cunaya waxbaa lagu qorayaa waxbaa lagu qaadayaa eeg hadda dhalaali isma maa kii magiciisa bihi bisababihi isaga sababtii cumila lagu sameeyey shaqada shayga shaqada lagu samaynaye aaladda ah kaa dhalaaliyo o min aulaaثiyi horta min aficl ulaaثi icl ulaaثiya laga dhalaalin halkee laga dhalaalinaya ficil ulaaثi ayru ulaaثiga lagama dhalaaliyo waa mamnuuc min aulaaثiyi ulaaثi baa laga dhalaalin ka mifcalin oo kalaa lagu dhalaalin wasanka mifcal ka mifcalin mifcal oo kalaa lagu dhalaalin mifcal ka mifcalin mifcal oo kalaa lagu dhalaalin wa ka mifcaalin oo kalaa lagu dhalaalin mifcaal wa mifcalatin oo kalaa lagu dhalaalin mifcalatin qalinkii adaba kataba maxaad odhan haddaad doonto mifcaal ka dhig miktaab haddaad doontana mi mifcal eh, ka dhig miktab haddaad doontana mifcalatin ka dhig miktabatin wahaakada mifcaalka tusaalihiisu waa miftaax oo kale miftaax markaan soo qaadanayno waa isagiioo mifcaal lagu keenay miftaax miftaaxun waa aalad wax lagu iyo miqraad oo kale maqaska meesha wax lagu gooyo sabaxa wuu tasbiixsaday maaha sabaxa sabaxa waa maxay ama wuu dabaashayba dhadee sabaxa wuu dabaashayna way noqotaa aalada lagu tasbiixsado maxaynu odhan misbaxatin tusbaxa maxaynu odhan tusbax markaan doonayna inaan sheegno ama tusbax ha ahaado ama bahashkaya farta la gashada ha noqde eh. maxaad odhan aalada la tasbiixda ku haysa eed ku tirsanayso misbaxatin baad odhan misbaxatin qalab lagu dabaashaa hadduu jirana maxaad odhan waa sidaasun qalabka lagu dabaashana waa sabaxa u dabaashay misbaxa un baad isna odhanaysaa haddaan mifcal qura doonaynana waa miklab miklab aalada wax qalabka wax lagu diiro soo maydaan arag ee haragga siibo waa miklab sida cidiyaha oo kale miklab baad odhan aalad qalabka wax lagu tolo sida irbada oo kalena mikhyad baynu odhan mikhyad wahaakada suq dhalaali isma maakii magiciisa bihi bisababihi isaga sababtii cumila lagu sameeyey shaqada min athulaasiyi thulaasi ka dhalaali ka mifcalin mifcal oo kale ku dhalaali wa ka mifcaalin mifcaal oo kale ku dhalaali wa mifcalatin mifcalatin oo kale ku dhalaali mifcalatin saddexdaa ayaa lagu keenay waa qiyaaskii waxaa culima shaadoobay toddoba erey baa shaadoobay toddobada erey ee shaadoobay sheekheenu lix buu inooga sheegay wuxuu yidhi shadda waxa shaadoobay almuduqu aalatu burburintii aaladda wax lagu burburiyo daqa wuu burburiyey bay ahayd daqa daqa wuu burburiyey maxay ahayd in la sameeyo miimka horena in la kasriyo daalkana la fadxiyo oo maxay la yidhaahdo midaqunba aalad wax lagu burburiyo dhagaxan raashinka lagu ridqado oo kale markaynu soo qaadnay halka makiinada soomaalida ugu jirayey dee midaq baad odhan midaq daqaqtu waan burburiyey bilmidaqi baan ku burburiyey aaladii wax lagu burburinayey haddaba halkii bilmi bilmidaqi halkii laga odhan lahaa ayay dambe ku shaadowday maxaan odhan bilmuduqi baan odhan muduqi waa aalad wax lagu burburiyo muscudun baa shaadoobay muscud muscudku waxa weeye dawooyinka sanka layskaga shubo waxa yaree lagu qaado dawada sanka layskaga shubo waxa lagu qaadana muscud baa loo yaqaanaa muscudun saacadda sanku iskaga shubay saw ma aha dee mifcal inoogu keena maxaynu odhan lahayn qiyaaska miscad baynu odhan lahayn muxuu ku yimid dam buu ku shaadoobay laba meelood la daminayo muscudun mukxulatun kaygani laba miin bu wama mukxulatun buu qoray wama mukxulatun idinkanaba saasuu qoray wama mukxulatun may wa mukxulatun qura wey mukxulatun mukxula miim quraa la doonaya laba miin baa isku xiga wa mukxulatun baa shaadowday mukxula kaxala wuu kuushay kaxala ishiibuu kuulay oo kaxalad maxaanu odhan waayey gabadhii baa kuulatay dee indhakuulka dumarkuuni ma lehee rag iyo dumarba waa la indhakuushaa soo caynkaa ma aha kaxala wuu kuushay dheh ama kaxalad way kuulatay dheh maxaynu odhanaynaa markaa mukxulatun baynu odhan mukxulatun haddaba mukxulatun waa shaad qiyaasku maxay ahayd kaxaltu waan kuushay bilmikxalati mikxala qoriga yaree lagu kuusho oo kale markaan doonayno aaladan indhaha lagu kuushe lagu qaato mukxula baynu odhanaynaa wa mudhunun baa shaadoobay weelka subaga lagu shubo mudhunun weelkii subaga lagu shubanayey mudhun waa duhni buu ka yimid maxaynu culima kaana haddaba ka dhiganaynaa mudhunun markaynu nidhaahno qiyaasku muxuu ahaa midhan halkii lagu odhan lahaa baa mudhunu la ku shaado wa aalaati wa aalaati man halkaa haddii aalaad aan ugu dhawaaqo aalaad min odhan maayo man baan odhan wa aalaati man kii qalabkiisa ayaa shaadoobay nakhala wax shaandheeyey nakhala wuu shaandheeyey wey wuu kala reebay hadaba shaandhada lafteedii maxaynu odhanaynaa shaandhadii markaan doonayno nakale dee mifcal ugu shawaaq minkhal bay ahayd shaandhadu minkhal bay ahayd maxaynu ugu dhawaaqi markaa munkhul baynu ugu dhawaaqi munkhul damahaasay ku shaadowday waa lix wa aalaati man kii aalooyinkiisii ayaa shaadoobay nakhale wax shaandheeyey masaf baa soomaalidu ay wax ku kala haadin jirtay masaftii sheeg marka lagu yidhaa dee nakhale un ka samee ile waxbaa lagu shaandhayn jire maxaad odhan markaa masaftii munkhul baad odhan munkhul munkhul lixdaa erey ayuu sheekheenu sheegay inay shaad yihiin shada waxaa shaadoobay almuduqu aalatu burburin wa muscudun aalatu sanshub wa mukxulatun aaladii lagu kuulanayey wa mudhunun aaladii subaga lagu shubanayey munsulun aaladii munsulka amaan ka boodnay waa nasala oo kale ayay ka timidoo galka seefta soomaadan arag la geliyo ama laga siibo ka ayaa isna shaadoobay kolkaa waxaynu odhanaynaa munsul waa shaadka markay tahay munsul baynu odhan qolana minsal bay yidhahdeen minsal aalatu siibid munsul ama minsal kaa doonto dheh kolka munsul buu ahaa ka carabto ay ku hadlaan hadda ka qiyaaskiina minsal buu ahaa minsal nasala wuu siibey bay ahayd markaa wuxuu sheekhu sheegay lixdaa ereye shaadka ah waa muduq iyo muscud iyo muqxula saddex mudhunun iyo munsulun iyo wa aalaati manakhala oo munkhul looga jeedo lixdaa shaadka ah haddaad shaqo ku qabato qiyaaskiibaad ku keeni buu ku yidhi haddaad xilliga aad ku shaqaynaysa qiyaaska ku keen markaad iska magacaabaysana shaadkaasay ku iman halkaa wa aalaati man aynu nidhi aalaati haddaan aalaadka ka dayno walaati idhaa walaati haddaan idhaa walaati min bay noqon man noqon mayse wal aati ka ka imanaya min nakhala ka imanaya nakhala oo munkhulkiya waman waa ninka niyooda camalan camal ninka niyooda bihina kuwan lagu camal falayo jaaza lahu waxa u banaan fiihina kuwan ku banaan kasru in la iska kasriyo damooyinkii shaadka ahaa ee xagga hore dhacay waynu iska kasrin qiyaaskii baynu ku keeni waa la kasrin rag baa diiday maxaa laga yeeli talow oo kasraasi ma jira yidhi walam yucba looma aabba yeelin biman qofka cadala ka dagaalamay walam yucba halkaa mayna idhi yucba yucba mayidhi ya-da hore ma goday may ya ma goday in ya la godaan doonaynaa deeye walam yucba looma aabba yeelin walam yucba looma aabba yeelin bimanka cadala ka dagaalamay biman cadala haddii walam yacba aynu nidhaahno walam yacba ma danaynin kaa niyooday camalku biman qofka cadala ka dagaalamay walam yacba ma danaynin biman cadalaka ka dagaalamay ma danaynin ama walam yucba looma aaba yeelin biman cadalaka ka dagaalamay labada wej kaa doonta dheh laakiin walam yucba ayaa farabadnaan jirtay inaynu yucba nidhaahno waman ninkana waa niyooda camalan camal bihina kuwan uu ku camal falayo ku shaqaynayo jaaza waxa u banaan lahu mankaa fiihina kuwana ugu banaan kasrun kasro walam yacba mana aabba yeelin manku biman qofka cadala dagaalay ka dagaalay ee yidhi kasruhu ma banaana looma aabba yeelayo haddaba haddaan daqaqtu idhahay on ficilkaa ka horreysa wax ku burburiyo waa inan qiyaaska ku keena daqaqtu bilmidaqi baan baraacat lmaqac wax la yidhaha jira baraacat lmaqac kitaabka isagoon dhammaanin ayuu qofka balaaqada lehi hadal dhammaad kutusaya kuu sheegaya waqad wafaytu bima qad rumtu muntahiya ereygan muntahiyanihi waa baraacat lmaqac wuu dhamaaday buu ku kitaabkii waqad wafaytu waxaan dhammaystiray oon oofiyey bimaa kii qad rumtu aan codsaday ama aan dalbayey muntahiyan anoo sii gebagabaynaya warkii aan dalbay gebagabeeyey buu ku yidhi sheekhu waan ballantii waan oofiyey waqad wafaytu waan oofiyey waan oofiyey markuu yidhi waqad wafaytu waan oofiyey maadina wuu ka dhigay qadna wuu geliyey inuu dhab u oofiyey buu sheekhu sheegay ballanqaadkiisii oo talo halku inoogu soo baallan qaaday wuxuu ina soo yidhi fahaaka nadman muxiian eh, fahaaka nadman muxiiطan bilmuhimi waqad yaxwi tafaasiila man yastaxdiru ljumala haaka nadman iga guddoon buu ku iga qaade buu ku yidhi nadmi miyaadan arkaynin ina nadmi baan ku siinaya uu ina yidhi muhimka koobaya war haddaba muhimka inuu koobayaan kuu soo ballan qaadaye dhammaystiray buu ku yidhi waqad wafaytu waan oofiyey bimaa kii qad rumtu aan dalbay bimaa kii qad rumtu aan dalbay halkaa caaidkii ka maqan bimaa kii qad rumtuhu aan dalbay muntahiyan anigoo sii gebagabaynaya xaaladaa manwiyaa loo yaqaanaa waan dhammaystiray anigoo gebagabaynaya gebagabeeyey buu yidhi kol haddaba hadduu ilaahay u fudaydiyey dee ilahay ha u mahadnaqo falxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay idma kol haddaan kii rumtuhu aan dalbayey kamula uu ii dhammaystirmay ilahay waxaan ugu xamdiyey buu yidhi eeg kamaalka kitaabka kitaabkii baa inoo dhammaystirmay inaga lafteenna ilaahay ugu xamdiyeynaa kol haddii kitaabka inoo dhammaystirmay falxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay idma kol haddii kii rumtuhu aan dalbayey kamula uu ii kii aan dalbayey wuu ii dhammaystirmaye ilaahay baa mahaddaa iskale buu yidhi nebi maxamed inuu ku saliyo ayuu jeclaystay sheekhu sala allahu alayhi wasalam uma salaatu salaad iyo wa tasliimun salaan yuqaarinuhaa la xidhiidhsanaysa salaadu cala arasuuli rasuulkii dushiisa ha ahaato alkariimi sharafta lahaa alkhaatimi ee gebagebeeye lagu khatimay arusula rususha rususha kii lagu khatimay sali iyo salaani dushiisa ha ahaato oo welibana salaantu la xidhiidhaysa saliga uma salaatu salaad iyo wa tasliimun salaan yuqaarinuhaa la xidhiidhaysaa cala rasuuli rasuulka dushiisa ha ahaato rasuulkii alkariimi sharafta lahaa rasuulkii alkhaatimi khatimay arusu rususha khatimay waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam sheekheennu xaggii hore wax uuna dhammaystirin bu halkan ku dhamaystiray nebi maxamed markuu ku saliyayey saligoo qura ayuu soo sameeyey muxuu ihi alxamdu lilahi bihi bedela xamda yubaligu min ridwaanihi mla uma salaatu ya uma salaatu calaa khayr lwara uma salaatu wasalaamu muuna ka tegin lagu qabsaday wasalaamuda halka ah laakiin halkan waa kanoo sheekhu iska ilaaliye uu dhamaystiray uma salaatu salaad iyo wa tasliimun k tasliim salaan yuqaarinuhaa salaada la xidhiidhsanaysa cala arasuuli rasuulka dushiisa ha ahaadaan rasuulkii alkariimi sharafta lahaa rasuulkii alkhaatami oo ta'da la kordhigo ama alkhaatimi ta'da la hoos dhigo rasuulkii alkhaatimi khatimay arusula rususha wa aalihi nebiga aalkiisiina ha noqdaan alguri wada biriirta caddaa biriir gurigu waa jamcu akhar akharkuna waa farasku bar caduu halkaa wejiga ku leeyahay bar yaroo cad buu halkaa wejiga ku leeyahay bartaa cad baa akhar la qofka wejigiisu dhalaalayo calaamad ba isma qarinaya dee qofkaasi waynu ognahay wa aalihi aalkiisiina ha ahaadaan alguri wadawejiga galaalna wadawejiyada caddaa wasaxbi saxaabadiina ha ahaadaan alkiraami sharafta lahaa waman kuwii dushooda ha ahaadaan xataa inagaa soo gelayna wamantaa waman kuwii dushooda ha ahaadaan iyaahum saxaabada iyo aalka talaa raacay fii sabiili makrumaat sharafyada dariiqooga ku raacay nin kastoo aalka iyo saxaabada raaca oo sharafta ku raaca dushooda ha ahaato ilaa qiyaamadaba ha yimaado ducadii caan buu ka dhigay uma salaatu salaad iyo wa tasliimun salaan yuqaarinuhaa la xidhiidhsanaysaa cala rasuuli rasuulka dushiisa ha ahaato rasuulkii alkariimi sharafta lahaa rasuulkii alkhaatimi khatimay arusula rususha wa aalihi aalkiisii ha ahaato alguri wada biriirta caddaa wa saxbi saxaabadii ha ahaato alkiraami sharafta lahaa iyo waman kuwii dushooda ha ahaato talaa raacay iyaahum saxaabada raacay fii sabiili makrumaat sharafyada wadooyinkoogana ku raacay halkaa markuu marayo sheekhu iska ducaysu is yihi camal wanaagsan baa kuu dhammaaday iska ducayso camal wanaagsan ayaa kuu dhammaaday halkuu talow ka keenay in la ducaysto camalka wanaagsan dabadiisa wuxuu qiyaas buu ku socdaayo waxaa jira ilaahay markii xajka la dhameeyey ducooyin iyo wuxuu ina amray fadkurul iyo dikri fadkuru llaha cinda almashcar alxaraam meelo badan baad ma arkaysaa duco kiyoo laysku sheegayo salaada markii la dhameeyey waxaa lagu leeyahay eeg faidaa faragta fansab kolka waa inaad eh, qofku dee cibaadadii haddana cibaado kale uga baxaa oo ducadu ilin waa cibaade eh. wuxuu ihi waas'al اllaha ilaahay waxaan su'aalanaya min aswaabi raxmatihi naxariistiisa maryaha oo kale ah naxariista ilahay waa maryaha oo kale oo talo marada xagay uga ma khamiis yaroo baaliyoobay oo kale mise waa khamiis yaroo cusub waa khamiis cad ku madow waa tu maxay kala atalow waxa weeye maradu sow cawrada ma asturto raxmadda ilaahayna dembiyaday asturtaa wa as'alu llaha ilaahay waxaan su-aalanaya min ahwaabi raxmatihi naxariistiisa maryaha oo kale ah iyadoo ah waa xaalo soo qadimtay sitran astur baan ilaahay weydiisan asturka oo jamiilan qurux badan asturka oo mushtamilan koobsanaya cala zallaati siibooyinkii aan ilaahay waxaan ka codsaday buu ihi raxmad iyo astur wanaagsan oo siday maradu cawrada u qarisa dembiyadayda u qariya oo meelo badanoon ku siibtay hadday jirto ilaahay inuu iga dhaafo uu iga asturo wa asalu ilaahay waxaan su min ahwaabi raxmatihi naxariistiisa maryaha oo kale ah iyadoo ah sitran astur baan weydiisan sitriga oo jamiilan qurux badan sitriga oo mushtamilan koobsaday cala zallaati siibooy meelihii aan ku siibtay oo dhan zalaad sambirruxooyinkii oo dhan wa an yuyasira lii wa an yubasira buu kaygu qoraya yubasira waa khatar yubasira basar waxa wey waa wejiga inaan qaarqaadhiye waa khatar wa an yuyasira lii inuu ii sahlana waan weydiisan ilaahay sacyan camal akuunu aan ku noqdo bihi bisababihi camalka sababtiisa mustabshiran mid bishaaraysta jadilan oo faraxsan laa baasiran mid weji tubaya yaana noqonin wejina noo baqaya ilaahay waxaan ka baryayaa camal inuu iwaafajiyo sabab igu noqdo inaan noqdo nin bishaaraysto oo farxa camal aan qabtay oo ilaahay agtiisa aan ku farxo kaa ilaahay inuu ii fudaydiyo ayaan ka baryaya camal aan naxo oon wejiga bedelo ama wejiga aan ururiyo kaa ilaahay kamaga magan gelin buu yidhi inaan qabto wa an yuyasira lii inuu ii sahlo ayaan ilaahay ka baryi sacyan sacyi iyo camal akunu an ku ahaado bihi ay bisababihi isaga sababtiisa mustabshiran bishaarayste jadiilan faraxsan la baasiran mid weji tubayase aana noqonin wajilan oo baqaya in sha allahu taala kitaabkeenni halkaa ayuu inoogu gebagabooday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam and